bsmi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciina wabacd waxaan kusoo jirnay manduumadii ahayd eh, manduumat albayquuniya fii musطalax alxadiid waxaan soo qaadannay masaa-ishuu ka warramayay naadimku raximah allahu tacaala wax ka mid ah anwaacda xadiidku sheekhu ka warrami doono saan soo tilmaannayba waa laba iyo nooc qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala wma udiifa lلnabi اlmarfuucu wma litaabicin huwa اlmaqطuucu wاlmusnad اlmutaصil اlisnaadi min raawihi xata اlmuصطafى walam yabin wma bisamci kuli raawin yataصil isnaaduhu lilmuصطafى falmutaصil musalsl qul ma clى waصfi atىa mil ama wallahi anbaniya اlfatى kadaka qad xadaثaniihi qaa'ma aw bacda an xadaanii tabasama wuxuu sheekhu yir raximah allahu tacaala wamaa xadiidka udiifa loo tiiriyey oo loo nisbeeyey lilnebiyi nebiga loo nisbeeyey calayhi asalaatu wassalaam almarfuucu marfuuc baa la yidhaahdaa wamaa xadiidka udiifa loo idaafeeyey oo loo tiiriyey litaabicin ay ilaa taabicin taabici loo tiiriyey huwa kaasi almaquucu maquuc weeyaan shariga beydka qaybta hore waa soo marnay xadiidka yani markaas marfuuca ayuu ku saabsan yahay aqaybta labaadoo beydka shariga labaad wuxuu ku saabsan yahay nooc labaad oo ka mida ah anwaacda xadiidka oo loo yaqaano almaqtuuc maquucna sheekh wuxuu noogu sheegay waa wixii loo tiiriyo taabici wuxuu noqonayaa ma udiifa ila اtaabiciyi waman duunahu min qowlihi aw ficlihi ma udiifa ila اtaabiciyi aw man duunahu yani waa wixii loo tiiriyo taabiciga ama cid ka sokaysa taabiciga wuxuu noqonayaa oraah uu leeyahay taabicigaas ama ficil markaa taabicigaas leeyahay yani maquuc labadu waa la odhanayaa <clears throat> tusaale maqtuuca qawliga wuxuu noqonayaa yani anas ibnu siriin ayaa waxaa laga soo wariyey inuu yidhi akaru nnaasi riddatan ahlu اlahwaa dadka markaasi ee ugu badan xagga gaalnimada oo ridooboo diinta ka baxaa iyagoo marka hore islaamnimo u abtirsan jiray waxaa ugu badan ahlu ahlulahwaa bimacnaa ahlulbidca ugu badan aarka waxaa laga soo warinayaa maxamed ibnu siriin marka waxaa la odhanaya waa maqtuuc waa taabici yani markaasi ibnu siriin waa tilmiidu anas ibnu malik marka waxaa la odhanayaa waa maqtuuc qawli ah asagaa sheegay oo hadalka ku hadlay taabicigii buuna ku joogaa marka waxaa la odhanayaa waa maqtuucun qawliyun waxaa la mida ah aarka yaxya bn abi kaiir laga soo wariyo laa yunaalu lcilmu biraaxati اljismi cilmiga laguma gaaro yani markaasi iyadoo qofku iska raaxaysanayo yani wuxuu u baahan yahay cilmigu dadaal iyo ijtihaad buu u baahan yahay waxaa la odhanayaa maqtuuc baa la odhanayaa waana maqtuuc qowli ah ficli maaha nooca labaad wuxuu noqonayaa maqtuuc ficli ah tusaale waxaa u noqon kara xadiidka ama aarka uu soo wariyey imaam bukhaari isagoo mucalaq ah maxamed ibnu siriin baa laga soo wariyey wuxuu ahaa wuxuu imaam bukhaari yidhi kaana yaqsilu mowdica alkhaatmi fi lwuduu markuu weyhaysanayo wuxuu mayri jiray mowdica fargalka mowdica khaatamka ayuu mayri jiray yani maxamed ibnu siriin marka wuxuu noqonayaa waa maquuc ficli ah maqtuuc waa taabicigii buu ku joogaa waana ficil uu sameeyey qowl iyo oraah uu ku hadlay maahan waxaa la odhanaya kaasna maquucun yani markaa ficliyun baa la odhanaya maquucu yani waa saan sheegnay oo midkaa loo tiirinayo taabiciga taabiciga haddaba muxuu noqonayaa tacriifkiisu taabici waxaa lagu tacriifiyaa man laqiya aلصaxaabiya muؤmina bالnabiyi salى اllah عalayh waslama wmaata calى dalik hada huwa الtaabici man laqiya aلsaxaabiya mu'mina bالnabiyi salى اllahu عalayh wasalam wamaata calى dalik waa ciddii la kulantay saxaabadii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu la kulmay asagoo rumaysan nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam saasuuna ku dhintay saasuuna ku dhintay kaasaa marka waxaa loo yaqaanaa yani taabici taabici kaasaa loo yaqaanaa maxaa farqiga u dhexeeya maqtuuc iyo munqaic maqtuuc iyo munqaic laba nooc bay kala noqonayaan maqtuuc iyo munqaic furuuqda udhexaysana waxaa ka mid ah maqtuuca iyo munqaica munqaicu waa min mabaaxith اlisnaad sanadkuu ku saabsan yahay sanadkii baa kala go'an munqaic baa loo yaqaanaa waa arki doonaa maquuc laakiin waa min mabaaxi matni matnigu ku saabsan yahay oo matnigan la soo warinayo ayaa wuxuu ku joogaa imaa taabicigii oo imaa cid ka hooseysa ku joogaa hadalkan ama ficilkan ayaa cidda iska leh waxay noqonaysaa taabiciga ah ama cid ka hooseysa marka midna waa min mabaaxii almatni midna wuxuu noqonaya min mabaaxi alisnaad oo sanadkii raggii wax kala warinayey hadalkan la soo warinaya ama ficilkan la soo warinaya raggii kale warinayey ayaa qaybo maqan tahay weeye marka farqigaasa udhexeeya munqaic iyo maqtuuc munqaicu waa aciif eh, farqiga labaad wuxuu noqonayaa munqaicu waa daciif maqtuucu laakiin sanadkiisaa la eegayaa sanadkiisa marka la eego waxaa dhici karta axyaanan in la xukmo inuu yahay saxiix ama inuu xasan yahay ama inuu daciif yahay bixasab isnaad baa lagu xukumaya marka furuuqdaas ayaa udhaxaysa bayna almaqtuuc waalmunqaic kutubta in badan soo warisana ood ku arkaysana waxaa ka mid ah musanaf ibn abi shayba iyo musanaf cabdirazaaq aلsancaani ayaa ka mid ah wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala wاlmusnad اlmutaصil اlisnaadi min raawihi xata اlmustaفى walam yebin wاlmusnadu xadiidka musnadka ah almuttasilu اlisnaadi almuttasilu isnaaduhu waa midka sanadkiisu uu xidhiiro min raawiyihi laga bilaabo ay min awali isnaadih sanadkiisa awalkiisa laga bilaabo xata almustafaa ay ila almustafaa laga gaaro yani markaa nebi maxamed calayhi asalaatu wassalaam midkaas ayaa waxaa loo yaqaanaa yani markaasi eh, muttasil musnad baa loo yaqaana oo walam yabiin markaa aan kala go'in halkan sheekhu wuxuu inoo sheegayaa noocyada yani ka mid ah musطalaxa xadiidka nooc ka mid ah noocaas waxaa loo yaqaanaa yani almusnad baa loo yaqaanaa almusnad ayaa loo yaqaanaa musnad xagga luqada waxaa la yidhaahdaa maa rufica wa ilaa qaa'ilihi xadiian aw hayrahu oo wixii loo tiiriyey cidii ku hadashay xadii ha ahaado ama wax kale ha ahaado kaasa waxaa loo yaqaanaa musnad xagga luqada maa rufica ilaa qaa'ilihi xadiian kaana aw hayrahu waa wixii loo tiirinayo ciddii ku hadashay ama xadii ha noqdo ama ha noqdo waxaan xadii ahayn kaas waa agga yani markaasi luqada weeyaan xagga isilaaxa alxaafid ibnu xajar raximah اllahu tacaala annukat yani calى muqadimat bn salaax wuxuu ku tacriifiyey wuxuu yidhi maa adaafahu maa adaafahu waana tacriifka ugu wanaagsan weeye maa adaafahu man samica الnabiya salى اllahu عalayh wasalama ilayhi bisanadi ظaahiruhu اlاtiصaal sidaasuu ku tacriifiyey maa adaafahu man samica الnabiya salى اllahu عalayh wasalam waa midka uu tiiriyey yani markaas cid nebi maxamed wax ka maqashay calayhi الsalaaةu wasalaam inuu nebiga u tiiriyo xadiiث bisanadin ظaahiruhu اlاtiصaal sanad marka daahirkiisa iyo xagga sare laga eego mutasil ah maa adaafahu man samica الnabiya sal اllahu alيه wasalam ilayhi bisanadin ظaahiruhu اlاtiصaal marka daahir ayuu sheekhu sheegay daahir اlاtiصaal xiriirkan raggan wax kala warinaya marka daahirka la eego waa inuu mutasil yahay daahir marka wuxuu sheekhuu leeyahay oo uusan u shartinin yani waa in xaqiiqatan mutasil u yahay suu u soo gudagalo bacd alaxaadiid sida yani markaasi mudaliska ninka la yidhaahdo cancanadiisoo kale yani markaasi yani mid markaasi inqiaaciisu uu yahay suu u soo gudagalo ayuu marka wuxuu ugu qayday bisanadin daahiruhu اlitiصaal inuu markaasi xaqiiqatan mutasil u yahayna waa suurtagal inuusan xaqiiqatan mutasil u ahayn oo inqiطaacu ku jiro khafyana waa suurtagal labaduba musnad waa noqonayaan wuxuu noqonayaa tusaalihiisu yani mid markaas xaqiiqatan mutasil u ah xadiidka imam الbukhaari uu soo wariyey imam الbukhari wuxuu yidhi xadaثana maki ibn ibrahim can yaziid ibn cubayd can salma ibn اlأkwac ana الnabiya salى اllah عalayh waslm qaal man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min الnar xadiikaasi imam الbukhaari baa soo warinaya bukhaari wuxuu ka warinaya sheekh la yihahdo maki ibn ibrahim makina wuxuu ka warinaya yaziid ibn abi cubayd yaziidna wuxuu ka warinayaa can salma ibn اlakwac oo saxaabigii ah saxaabiguna wuxuu ka warinaya nebi maxamed calayhi salaau wasalaam xadiikii macruufka ahaa man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar markaas wuxuu noqonayaa waa xadiiun musnad buu noqonayaa waana mutasil xaqiiqatan hadduu inqiaac ku jira imam bukhaari yani markaasi ma soo wariyeen xadiikaas wuxuu noqonayaa xadii musnad ayuu noqonayaa maxaa yeelay ciddii nebi maxamed ka maqasha calayhi salaatu wasalaam oo saxaabigaas ah salama ibnu akwac ayaa nebiga u tiirisay sanadkuna waa mutasil oo markaasi wax inqiaac ah kuma sugna lafdiga musnad sidaasi waa sida sheekhu yani markaasi waa sida la yaqaan macruufka ah sidaa in lagu tacriifiyo ilaaqaad kalea jira oo lafdiga musnad lagu ilaaqo waxaa ka mida ah in lagu ilaaqo musnad xadiid kasta ee kitaab kasta oo saxaabi kasta axaadiista meel gaara isugu geeya musnad baa la yidhaahdaa sida musnad imaam axmed oo kale yani wuxuu samaynayaa saxaabi kasta axaadiista uu soo wariyey ayuu yani hal meel ku wada sheegayaa maalan abu hurayra axaadiistii uu soo wariyey hal mowdic buu ku wada sheegaya waa isku xijinayaa anas ibnu maalik axaadiistii nabi maxamed uu ka wariya calayhi salaau wasalaam oo isku xijinaya kutubta qaarkood yani qaabka ay axaadiista markaasi ay u dhigan yihiin abwaab bay ku keenaan oo maalan wixii salaad ku saabsan wixii tahaaro ku saabsan haakada laakiin musnadku wuxuu gaar la yahay saxaabi kastaba intuu soo wariyey meel buu yani isugu saarayaa musnadu caaisha intuu cinwaan ka dhigto ayuu axaadiistii sardinaya caaisha musnadu abi hurayra intuu ciwaan ka dhigto ayuu markaas sardinaya axaadiistii abu hurayre laga wariyey marka kaasna musnad waa la yidhaahdaa kutubta qaarkoodna magaca waa loo bixiyey waxaana ka mida ah musnad imaam axmed ibnu xambal baa ka mid ah waxaa kaloo musnadka lagu ilaaqayaa yani markaasi yani macna sanadna waa loo isticmaalaa almuttasilu isnaaduhu waa midka sanadkiisu uu xidhiiro min raawiihi ay min awali isnaadih sanadka awalkiisa laga soo bilaabo xata almustafaa ay ila almustafaa yacni markaa ilaa nebiga laga soo gaaraya calayhi asalaatu wassalaam oo walam yebin markaasi aan kala go'in oo markaas inqiaac uusan ku sugnayn wamaa bisamci kulli raawin yattasil isnaaduhu lilmustaفىa falmuttaصil wamaa xadiidka yatasilu isnaaduhu sanadkiisu uu mutasil yahay bisamci kuli raawin yani bisababi kuli samci raawin raawi kasta maqalka uu maqlay sababkeeda min ruwaatihi caman fowqah raawi kastoo ka mida ruwaadda xadiidkaas ayaa wuxuu ka maqlay caman fowqah ciddii ka sarraysay xadiidka noocaasa falmuttasilu waxaa loo yaqaanaa muttasil baa la yidhaahdaa halkan sheekh wuxuu inoogu sheegaya raximah allahu tacaala nooc ka mid ah anwaacda xadiidka ama musطalax xadiidka ayuu sheekhu inoogu sheegayaa noocaas waxa weeyaan yani muttasil sida sheekhu markaa inoogu taariifiyey noocama culimadu waxay yidhaha nadar baa ku sugan wuxuu sheekhu inoogu taariifiyey waa xadiidka raawi kasta uu ka maqlo midkii uu ka wariyey ilaa laga gaaro lilmustafa ilaa nabi maxamed laga gaaro calayhi salaatu wasalaam yacnii sidaasaa loo kala maqlay eh, laakiin sida mukhtaarka ah oo markaasi wanaagsan waa in la yidhaahdo matasala sanaduhu ilaa muntahaa oo mustafa aan lagu qaydin nabi maxamed aan lagu qaydin maxaa la odhanayaa matasala sanaduhu ilaa muntahaa waa midka sanadkiisu uu xiriiro ilaa meeshuu ku intihoodo oo meesha uu ku intihooday yani markaasi waxay noqon kartaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay noqon kartaa saxaabigii waxay noqon kartaa cid kale ayib saa darteed culimmada qaarkood beytka si kale u dhigeenoo way taswiibiyeenoo waxay yidhaahdeen wamaa bisamci kulli raawin yattasil isnaaduhu lilmuntaha falmuttasil wmaa bisamci kuli raawin yatasil isnaaduhu lilmuntaha falmuttasil sidaa haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa yani ruwaaddii way kala maqleen xadiidkan meel buu ku intihooday ilaa laga gaaro meeshuu ku intihooday waa la kala maqlay meeshaa marka uu ku intihooday wuxuu noqon karaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu noqon karaa saxaabigii wuxuu noqon karaa yani markaa taabicigii wuxuu noqon karaa cid kaloo ka sii hoosaysa inta waa noqon karaa marka tacriifkaasaa wuxuu yahay tacriif jaamica tacriif jaamica kaasaa noqon karaa tusaalayaal haddii aan ka bixinno mutasil marfuuca oo nebi maxamed calayhi الsalaau wasalaam yani ku intihooday wuxuu noqonayaa yani xadiidka yani markaa cabdullahi bni cumar uu nabi maxamed ka warinayo nabigu calayhi salaau wasalaam kaana yati quba raakiban wamaashiyan nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu tegi jiray quba isagoo markaa maashi ah iyo asagoo e, raakiba labaduba marka waana mutasil waana marfuuc wuu xidhiidhaa ilaa nabi maxamed laga gaarsiiyo calayhi salaau wasalaam kaas wuxuu noqonaya marka mutasil marfuuca ah. mutasil ku intihooday e, saxaabiga wuxuu noqonayaa cabdulahi bni cumar radi allahu canhu kaana yaquulu ida lam yastatic ilmariidu sujuuda awmaa bira'sih hadduu awoodi kari waayo qofka mariidkaa inuu sujuudo madaxuu ku ishaarayaa yani sujuuddii madaxuu ku ishaarayaa wuxuu noqonayaa mutasil muntahaahu ilaa cabdulahi bni eh, cumar buu noqonayaa waa mutasil laakiin xaggee ku intihooday cabdulahi bni cumar buu ku intihooday ayib mutasil ku intahooday taabicigii wuxuu noqonayaa saciid bn musayib ayaa wuxuu yidhi man ajmaca iqaamata arbaci layaalin wahuwa musaafir atama asalaa qofka niyeysta inuu meel ku nagaado afar maalmood isagoo musaafir ah salaadii wuu taam yeelayaa marka waxaa wuxuu ku intahooday sanadku waa xidhiira wuxuu ku intahooday saciid ibn musayib oo taabici ah ayuu ku intahooday isagoo cid ka sii hoose ku intahoodayna yani waxaa ka mid a ah maalik ayaa waxaa la weydiiyey imaamu maalik raximahullah waxaa la weydiiyey yani qofka asiirkaoo lasoo qafaashay salaadiisu maxay noqonaysaa markaasaa wuxuu yidhi qofka wuxuu la mid yahay qofka muqiimka ah inuu musaafir yahay mooyaane axkaamtii muqiimka ayuu qaadanayaa intaasoo dhan mutasil baa la odhanayaa marka tacriifkaa dambe oo la yidhaahdo ma matasala sanaduhu ilaa muntahaah marka sidaa lagu tacriifiyo dhammaan way soo gudagelayaan laakiin sida naadimku ku tacriifiyey haddii lagu socdo waxay noqonaysaa midka ugu horeeyey ayuumbaa marka wuxuu noqonayaa eh, mutasil intaa kale ma noqonayaan mutasil ma noqonayaan saasay marka culimmadu yani u taswiibiyeen eh, yani beytka wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wma bisamci wma xadiidka yatasilu uu xidhiiro isnaaduhu sanadkiisa uu xidhiiro bisamci kuli raawin bisababi samci kuli raawin wuxuu ku xidhiiraa raawi kasta maqalka uu ka maqlay caman fowqa ciddii ka sarraysay buu ka maqlay sidaasuu ku xidhiiraa lilmustafa ay ila lmustafa nabi maxamed laga gaaro calayhi asalaau wasalaam midka noocaasa falmuttasilu muttasil baa la yidhaahdaa muttasil ayaa la yidhaahdaa muttasilku marka yani ma noqonayaa saxiix aciif wuxuu u baahanayaa in la eego yani sanadkiisa anna hadda itisaalun baa la sheegay shuruudda xadiidka saxiixa yani itisaalku shardi ka midu ahaa waxaa maqan marka shuruuddii kale cadaalat اruwaa iyo dabd اruwaa iyo yani cadam alcila iyo cadam shuduud ayaa lagu darayaa shardigaa marka la helo itisaalkaa afartii kalena waa in laga helaa haddii isagoo shardigaa laga helay afartii kale laga helo saxiixu ku noqonaya laakiin asagoo itisaal laga helay hadii laga waayo afartaa mid ka mida ah, markaas muxuu noqonaya yani daciif markaa noqonaya marka saasaa loo eegayaa cala aliطlaaq laguma xukumayo muqtasilku waa daciif ama waa saxiix laska xukumi mayo ayb maxaa farqiga haddaba udhaxeeya marfuuc iyo musnad iyo mutasil saddexdaa nooc maxaa farqiga udhaxeeya marfuucu soo marnay wuxuu noqonayaa waxaa laga eegayaa xagga yani markaasi cidda loo tiiriyey marba haddii nebi maxamed loo tiiriyo calayhi salaatu wasalaam marfuuc baa la yidhaahdaa adigoo hadda jooga hadaad dhahdo qaala rasuulu llaahi sal alla alay wasalam wuxuu noqonayaa xadiiun marfuuc magacaasu leh cid kale saxaabigu hadduu dhaho qaala rasuulullah marfuuc buu noqonaya wahaakada waxaa laga eegayaa un nebiga ma loo tiiriye calayhi salaatu wasalaam halkaas baa laga eegaya waa marfuuc aggaasi kaas waa marfuuci weeye mutasilkuna waxaa la eegayaa yani sanadku yani ruwaadani wax warinay kala warinaya intihaaga meeshu doon ku intihoodo kuwan wax kala warinaya oo meeshan ku sugan ma kala maqleen dhankaa un baa laga eegaya marka ama nebiga ha ku intihoodo calayhi salaatu wasalaam ama meel ka sokaysa ku intihoodo kaasna wuxuu noqonayaa mutasil buu noqonayaa kaasna wuxuu noqonayaa yani mutasil musnadku labaduba waa la eegayaa labaduba waa la eegayaa labadaas loo soo shariyey labada haddaan soo sheegnay midba mid loo shariyey labadu waa in laga helaa oo maxay yihiin itisaal waa inuu xidhiidhaa nebigana waa in loo kor yeelaa itisaalka laakiin waa daahir weeye waa si guud marka loo eego laakiin waxaa suurtagala ah marka si yani khaasa loo sii eego si xaqiiqatan in marka inqiaac ka yimaada lakin aahirka laga eegaya marka labaduba asagu waa inuu jamcistaa alitisaalu wrafcu marka farqiga udhaxaynaya saddexdaasi saasuu noqonaya midu waxaa la eegayaa xadiidka nebi maxamed ma loo koryeela calayhi salaau wasalaam marba haddii loo koryeelo ciddii doonto ha kor yeesho wuxuu noqonayaa marfuuc buu noqonayaa mutasilna ciddan wax soo warinaysa waa inay xidhiidhaan meeshuu ku dhammaanayo ha noqoto nabi maxamed ama cid ka hoosaysa calayhi salaau wasalaam musnadna waxaa shari a ah labadaas in la helo nebigana waa in loo koryeelo calayhi salaau wasalaam sanadkuna markaas waa inuu xiriira xagga daahirka marka laga eego wuxuu sheekhu raximah llah wamaa xadiidka yatasilu uu xiriiro isnaaduhu sanadkiisu uu xiriiro bisababi samci kuli raawin caman fowqah raawi kasta maqalka uu ka maqla ciddii ka sarraysay ku xidhiira lilmustafa ilalmustafa nabi maxamed laga gaaro calayhi salaatu wasalaam falmuttasilu kaas muttasil baa la yidhaahdaa musalsalun qulmaa calaa wasfin ataa milu amaa wallaahi ambaaniya alfataa amba'aniya alfataa kadaaka qad xadaaniihi qaa'ima aw bacda an xadaanii tabasamaa musalsalun musalsal qul waxaad dhahdaa maa xadii weeye ataa yimid calaa waصfin sifo ku yimid wadalika milu amaa wallaahi anba'anii alfataa tusaalu waxaa weeyaan raawigu inuu yidhaahdo wallaahi anba'anii alfataa ilaah baan ku dhaartae waxaa ii waramay ninkii dhallinyarada ahaabaa ii waramay oo markaa u jeedo raawigaas ayaa ii waramay kadaaka qad xadaaniihi haykhii hada alxadii sheekhaygii baa ii warramay yacnii xadiidkan qaa'iman xaalu ee mi taagan kadaaka kaa la soo sheegay buu la mid yahay oo asna waa musalsal buu noqonayaa haddii mid kasta uu yidhahdo sheekhaygii xadaanii shaykhii qaa'iman saa hadduu yidhaahdo oo sidaa markaa uu ku tasalsulo asaguna musalsal baa loo yaqaanaa aw tabasama shaykhii sheekhaygii baa la caddeeyey bacda an xadaanii alxadiia xadiika markuu ii sheegay kadib ayuu markaas dhoolla cadeeyey kaasna wuxuu noqonayaa sidaa hadduu ku tasalsulo waxaa loo yaqaanaa musalsal halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah llahu tacaala nooc ka mida noocyada xadiika musalax xadiidka waxaa loo yaqaanaa musalsal waxaa laga soo qaatay min asilsila wuxuuna noqonayaa itisaalu shay bishay waa shay shay kale ku lamaan xagga isilaaxa tariifka sheku hadda ma tacriifin wuu tusaaleeyey tacriifka ugu wanaagsan waa tacriifuu ku tacriifiyey ibnu jamaaca sheekh la yihahdo kitaabkiisa almanhal rawi wuxuu yidhi ma tataabaca rijaalu isnaadihi ma tataabaca rijaalu isnaadihi cinda riwaayatihi ma tataabaca rijaalu isnaadihi cinda riwaayatihi calى صifaة aw xaalaة aw xaalaة ima fi الraawi aw fi الriwaayة ma tataabaca rijaalu isnaadihi cinda riwaayatihi calى صifaة aw xaalaة ima fi الraawi aw fi الriwaayaة wa صifaة الraawi ima qowl aw ficlu aw غayru dalik wa صifaة الraawi ima qowl aw ficlu aw غayru dalik wuxuu noqonaya tacriifka macnihiisu waxaa la yidhahdaa musalsal waa midka rijaalu isnaadihi ragga sanadka soo warinaya ragga sanadka ku sugan kay isku raaceen weeye cinda riwaayatihi markay xadiidka warinayaan waxay isku raaceen calaa sifatin sifa isku raaceen ayb aw xaalatin xaalad bay isku raaceen imaa fi raawi sifadu iyo xaaladdu waxay ku sugan tahay raawiga waa ninka wax soo warinaya aw fi riwaaya ama warinta bay markaasi ku saabsan tahay sifada raawi waxay noqonaysaa qowl ama ficil ama mid aan ahayn bay noqonaysaa ayib marka yani kaasaa waxaa loo yaqaanaa xadiika xadiiun musalsal kaasaa loo yaqaanaa tusaalayaal haddii aan ka bixinno ruwaadii oo markaasi sifo isu raacay wuxuu noqonayaa yani markaasi sifadaasi ha noqoto sifa qowliya sifada qowliga maala tusaale waxaa u noqonaya yani xadiidka mucaad nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku yidhi ya mucaad wallahi inii la uxibuk falaa tadacana dubura kuli salaaةi an taquula allahuma acinnii calى dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik xadiikaas nebiga wuxuu ku yidhi alayhi salaau wasalaam wallaahi inii la uxibuka mucaad markuu u sheegayay ardaygiisa wuxuu ku yidhi ya fulaan wallaahi inii la uxibuk falaa tadacana dubura kuli salaa ardaygii ka qaatay mucaad markuu sii warinayo laga sii qaadanaya asaguna wuxuu yidhi wallaahi inii la uxibuk falaa tadacana wahaakada saasuu ku tasasurn isku raaraacay marka xadiikii yani sifadaa qawliga oo ah wallahi inii la uxibuka ayay dhammaantood ku wada sheegeen laga soo bilaabo nebi maxamed alayhi salaatu salaam musalsalun yani cala hada alqowl calaa wallahi inii la uxibuka ayuu noqonayaa sifa ficliya maala wuxuu noqonayaa xadiidka abu hurayra uu soo warinayo wuxuu odhanaya abu hurayra yani gacantayda ayuu nebi maxamed sal slam saa gacantiisa saa ugu qabtay markaasa wuxuu yidhi khalaqa allaahu alarda yowma asabti alla wuxuu abuuray yani markaas dhulka yowma sabti wa khalaqa fiiha aljibaala yowma alaxad xadiikaas yani markaasi markuu nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam abu hurayre gacantusaa u qabtay sifa ficliya weeye abu hurayre markuu u sheegayay ardaygiisina asna gacantusaa u qabtay wahaakada nimba markuu yani u sheegayo gacantusaa u qabanaya ficilkaasu ku tasalsulay marka oo isu raacraacay isagoo isku raacraacay qowl iyo ficil wada socda waxaa tusaale u noqonaya xadiidka anas yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yajidu alcabdu xalaawat aliimaan xata yumina bilqadari khayrihi wa sharih xuluwihi wa murih nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu saa u qabtay uma qabada sal ll slam lexyatahu lexyaduu saa nabigu u qabtay wa qaala aamantu bilqadar marka wuxuu isku daray ficilkaas inuu saalixyada u qabtay iyo oraahda ah aamantu biqadar buu isku daray anas markuu xadiidka warinayey oo laga qaadanayey asaguna qabada lixyatahu uma qaala aamantu biاlqadar oo wuxuu isku daray oraahdaas iyo ficilkaas marka tasalsala bi alficli wa alqowl asagoo ku tasalsulay siiqa mucayana oo ka mida ah siiqa xadiiska lagu soo wariyo waa in lagu soo wariyo ruwaadii oo dhan ay ku soo wariyaan samictu samictu samictu mid kasta wuxuu odhanayaa samictu xadiiskii baan maqlay samictu kullun yarwi can shaykhii waxaa ka mida noocyada yani markaa musalsalka ah inay soo wariyaan beled mucayana cid loo nisbaynayo sida almusalsalu bidimashqiyiin dimashqa rag loo nisbaynayo ayaa xadiidka kala warinaya sida xadiikii macruufka xadiiqudsigii yaa cibaadii inii xaramtu ulma calaa nafsii yani waa xadiiu musalsalu bidimashqiyiin wahaakada marka midka noocaas ayaa loo yaqaanaa sheekhu marka wuxuu inoo sheegay isagoo ku tasalsulay yani sifa qowliya aw ficliya markuu leey ama wallaahi anba'anii alfataa waa sifa qowliya oo nin kastaa markuu u sheegaya ardaygiisa wuxuu odhanayaa wallaahi anba'anii alfataa agoo iclina waa labada dambe ad xadaaniihi qaaiman sida icliya isagoo taagan buu ii sheegay sheekh kasta markuu ardaygiisa u sheegaya isagoo taagan buu xadiiska u sheegayaa waa ficil aw bacda an xadaanii tabasamana ayadna waa ficil oo ficilka uu samayna tabasum mid kasta markuu u sheego ardaygiisii ayuu markaasi muusoonidho la caddaynaya marka labada dambena waa waa sifa ficliya tahorana waa sifa qowliya laakiin ma sheegin midda ku saabsan yani markaasi sifa fi riwaaya oo in markaasi ama xadaani ay ku kala wariyaan ama can dhammaan ay ku kala wariyaan taasi marka sheekhu inooma sheegin mustafsalku haalibkiisa culimadu waxay yidhaahdeen waa daciif bay yidhaahdeen xadiiska mustafsalkaa haalibkiisu waa daciif musalsal la soo wariyey waxaa ugu xooga badan waxaa weeyaan midka ku tasalsulay biqira'at suurati saf wuxuu odhanayaa yani markaasi suyuuطi ibnu xajar alcasqalaani ba wuxuu yidhi min asaxi musalsalin yurwa fi اdunya almusalsalu biqira'ati suurati saf musalsal la soo wariyo adduunyada waxaa ugu markaasi saxiixsan midka ku tasalsulay qira'at suurati saf oo muxuu yahay waa xadiidka imaamu tirmidi iyo axmed iyo daarimi ay soo wariyeen cabdullahi ibnu salaam wuxuu odhanaya saxaabigaasi waxaa meel fariistay yani qayb ka mida saxaabadii nebi maxamed sal slam markaase waxay yidhaahdeen low naclamu aya alacmaali axaba ila allahi la camilnaah intay meel fariisteen ba waxay yidhaahdeen haddaan ogaan lahayn yani camalka ilaahay ugu jecelaya acmaasha waan samayn lahayn bay yidhaahdeen markaas alle wuxuu soo dejiyey sabaxa lilaahi ma fi اsamaawaati wma fi اlardi wahuwa alcasiizu اlxakiim yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun suuraddaas ayaa soo degtay nebigu calayhi salaau wasalaam saxaabada wuu ku akhriyey suuradoo dhan buu ku akhriyay ilaa aakhiriha saxaabiga ka warinaya xadiidka nebi maxamed sal alla alay slam waa cabdullahi bnu salaam isaguna markuu u sheegayey ardaydiisii suuratu saf oo dhan buu akhriyey wahaakada yacnii wuxuu ku tasalsulay mid suuraddu wada arinaya marka waxay culimadu yiraha waxay u yaqaanaan almusalsalu biqiraa'ati suurati saf ayuu ku tasalsulay marka midka ugu saxiixsan waa midkaas weeye fawaa'idda uu leeyahay waxaa ka mid ah hadduu saxiix noqdo xadiidka musalsalka hadduu saxiix noqdo fawaa'iddiisa waxaa ka mid ah yani markaasi sanadku inuu ku tasalsulay samaac itisaalu samaac samaacu marka inuu xidhiiro maqalku inuu xidhiiro oo markaa uusan ku sugnayn tadliis maxaa yeeley raawi kasta wuxuu sheegayaa sifadii oo ugu sheegay sheekhiisa ayuu sheegayaa waxaa kaloo ku sugan yani markaa ziyaada dabdi baa ku sugan kadalika iqtidaa bالnabiyi calayhi الsalaaةu wasalaam ayaa ku sugan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam qaabkuu ku sheegay xadiidkan ayay markaa ruwaadduna ku sheegayaan marka fawaaiddaas ayuu markaa yeelanayaa qaala naadimu raximah اllah musalsalun musalsal qul waxaad dhahdaa maa xadiidkii weeye ataa yimid calaa wasfin waaxidin sifo keliyuu ku yimid ayib marka waxaa la odhanaya sifadaasi ima fi اriwaaya wa ima fi اruwaah sifadaas waxay ku sugan tahay riwaayada siiqada lagu soo warinayo ama ruwaadda soo warinaysay ku sugan tahay sifa fi riwaaya waa sida marka inay ku tasalsulaan siiqa mucayana sida samictu ama xadaanii ama ahbarana inay ku kala qaataan dhammaantood waxay noqonaysaa sifatun fi riwaaya sifatun fi ruwaana yani markaas waxay noqonaysaa kuwa marka sheikhu uu tusaaleeyey ima qawliya wa ima ficliya wa ima qawliya maca ficliya bay noqonaysaa marka qawliyadii shadriga dambe ku sheegay wadalika mil ama wallaahi tusaalu waxaa weeyaan amaa wallaahi ilaah baan ku dhaartaye amba'anii wuu ii sheegay alfataa amba'anii alxadiia xadiidka waxaa ii sheegay alfataa ninka dhallinyaradaa ii sheegay marka nin kasta markuu warinayo oradaasuu ohanaya amaa wallaahi amba'anii alfataa buu ohanaya marka waxa lohanaya musalsalun yani markaasi sifadaas qawliga ah ayuu markaa ku tasalsulay kadalika qad xadaaniihi marka tanna waxay noqonaysaa sifadii ficliga ahayd bay noqonaysaa qad yani xadiikan qaa'iman xaaluyo mid taagan kadaaka kaa horu lamid asna waa musalsalun ayuu noqonayaa musalsalun bi haada yani markaa xadaanii shaykhii qaa'iman yani qiyaamkaasuu ku tasalsulayaa mid kasta inuu ardayga u sheego isagoo taagan marka waa sifa ficliya weeye aw bacda an xadaanii aw tabasama wuu dhow la caddeeyey sheekhaygii bacda an xadaanii alxadiia xadiika markuu kaasna wuxuu noqonaya marka wuxuu ku tasalsulaya tabasumkaas asna waa sifa ficliya weeyaan oo nin kastaba markuu sheegaya xadiikii ardayga u sheegay ayuu markaasi dhoolla caddaynayaa halkaa inoo joogo wallahu aclam